inta waxaan walaahaysan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmi aad ka dhegeysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan oo maalnimo talaadada taariikhdu waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha novembar sanadka laba kun labaatan iyo saddex qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ciidamada dowladda oo sheegay inay dagaal ka dhacay deegaano hoosta gobolka galguduud ay ku dileen dagaalyaano ka tirsan al-shabaab ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo sheegay in xukuumaddiisa ay u diyaargarooday dagaal ka dhan ah al-shabaab oo laga bilaabo deegaanada jubbaland madaxweynaha puntland oo guddi gaara ah u magacaabay xal u helidda khilaafka doorashada ee ka taagan maamulkaasi qodobada kale aad barnaamijku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona tobanaan caruur ah oo laga sii daayay xabsiyada israa'iil xilli laba maalin oo dheeraada lagu daray heshiiska xabajoojinta ugu yaraan labaatan ruux oo ku dhimatay dagaal ka dhacay waddanka sirliyon iyo dhallinyaro loo haysto dilka macalin horay uu aflagaadeeyey ama ugu gafay nebigeenna maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee oo ka bilaabatay dalka faransiiska qodobadaas wixii kalen ugu soo kordha xubnaha jirtada iyo kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogala ku dhegaysta doontaan cabdulaahi maxamed cali ayaa soo saare halkan idinkala socodsiinaya salaad cumar cabdullahi oo farsameynaya mar kale ogaal shaba oradkee shidiyo raaxaan midun shubal oo shakiba male shakiba male shayba waa labade halloo shiro shacabku inuu dego shir madana quyaal shirkana guud شبع oradkeen shidiyo raaxaan midun dashaahayn iyo jikaag iyo daadshuhuubala iyo shaloom iyo muranwaxsiishida iyo nashahoor hadalsha korsamahoor adoo shayba sheekana xurdaran la sharansharo meelshiday noqoto shacbigu ma raba ee ha laga shiro jirotanta guud u shuubeeyo nooshe shirka la qabtaba adooshina warshooshlo nabad dashaashaiyo shifaakiyo dood shuhuubale iyo shaloombiyo mura iyo lashahoor hadalsha karsamaho adooshayba sheegtana laga shiro shiraadanta guud u shuureeyo noo sheega wanaag la shaacin karo kushimihii sharwado shib naga dhahaashikada socotaanu sheequ nahe kaasheexa wixiina sharabtilay shida nala joogtay bax shar soo socda dayran shida nala joogtay bax shar soo socda dayran soodeg shibritiin abade shalayta buutay shuutaw soodeg shita nala joogtay bax shita naga bax shaar soo socota dayran shita nala joogtay bax shita naga bax shaar soo socota dayran insha allah shuushkeenuna waa shafeeculahiya shibritiin nabade shalayta buubtay shuuta u soodeg ayba shilalkay shashada dhigata shirkaysanto ula shamuumtaayo jalanbiga taabku kala shubaka shuushaan ku yimaad qalboobbamidshagtiba shirixyadiiya kuruskiyo shaalmayrakhda inuu la shuutiyo wiil u sheega naftaa la shuufayomadida sheegani mashaaraqantee bilaawaha jalowda uga dhicibay shucubta ku dhaga'an raaggeliyo soomaaliya shalalta cadowgeedii u showrin qaybiyey ogtaho shuqullada lala rabay garano shabaqalow dhigahayay arago shukidalow oqodahayay dumino shanwiilo oo wada dhasho midahoon sheed lagu kala qaybin bay noqono insha allah shurawi iriga iyo duqaaqada laguma jiray ka sheexa wixiina sharaf dilay aqoonba shilalkay shashada dhigata shirkaysato kula shamuuntayo jalandhiga taabku kala shubadka duushaan ku yimaad qalboobtamidshagtiba shirixyadiiya kuruskiyo jaalmayriqda inuu la shuutiyo wiil u sheega naftaa la shuufayo madida sheegani mashaaraqantay bilaawaha jalowda uga dhicibay shucubta ku dhaga'an raggediyo soomaaliya shalabta cadowgeedii u showreyn qaybiyay ogtaho shaqoolada lala rabay garano shabaqalow dhigahayay arago shukridanu u qodahayay duminu shawniyo wadaba shuumidahoon sheeg lagu kala qaybin bay noqono insha allah shirawi iriga iyo duqaaqada laguma jiray kasheexa wixiina sharaf dilay anintaasi ku dhaansanay heestaas waxay daafur u tahay barnaamijka ogaal warniyo waa yaabanahay oo maxaad la yaabtay soomaalidii qofka aragtaba siyaasad ayuu ka hadlayaa dantoodaa ku xiran war askartii xaataa way ka hadlayaan dee malaha xuquuqdoodaa ku maqan war ganacsatadii xaataa way ku mashquuleen maxay ugu mashquuli waayeen cashuur ayaa laga qaadaa waxna looguma qabtee odayaasha dhaqanka siyaasadda waa ku milmeen oo xaggay ku xildhibaanada ay soo qoreene eh. dhallinyaradii xaataa hawl kale ma leh siyaasad sal fadhiga leh haddii la helo dadku kuma mashquuleenba waxaa la yidhi odayga reerku waxa uu jikada ka maqan yahay inta loo adeegayo su'aale qeybada hore ee barnaamijka ogaal ayaan guda gelaynaa waxaana ku bilaabeynaa ciidamada dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in dagaalyaano ka tirsan al-shabaab ay ku dileen howlgallo ay ka fuliyeen deegaano hoostaga bariga gobolka galgaduud saraakiisha ciidamada dowladda ayaa waxaay sheegeen in howlgalka lagu bartilmaamsaday xubno ka tirsan al-shabaab kuwaas oo ay sheegeen inay ku sugnaayeen deegaanka al xasan cali oo dhanka koonfur kaga beegan magaalada budbud ee bariga gobolka galgaduud sidoo kale saraakiisha ayaa waxay sheegeen in ciidamada dowladda ay ku guuleysteen in ay la wareegaan xarumihii al-shabaab ay halkaasi kaga sugnaayeen markaana howlgalka ay ku dileen lix ka mid ah dagaalyahanada al-shabaab lagalana wareegay saanad ciidan oo aad u fara badan ayay ku yiraahdeen warka kasoo baxay saraakiisha ciidamada dowladda sidoo kale waxay hadalkooda ay sii raaciyeen in ciidanka dowladdu weli ay wadaan howlgal dhanka dhulka ah kuwaas oo ay ka wadaan deegaano dhaca bariga gobolka galgaduud ee maamulka galmudug islamarkaana howlgalkaasi ay sii wadi doonaan dhanka kale haddii aan eegna ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi bare oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada dhexe ayaa waxa uu ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin fatahaadaha ku dhuftay qeybo badan oo ka mid ah maamulka jubbaland iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka al-shabaab ra-isul wasaare xamse waxa uu sheegay in xukuumaddiisa ay dadaal xoogan ay ku bixisay sidii loogu gurman lahaa dadka ay saameynta adag ay ku yeesheen fatahaadaha iyo roobka deerta oo si xoogan uga da-ay qeybo badan oo dalka ka mid ah waxaana dhanka kale ra-isul wasaare xamse uu ku dheeraaday kahadlidda ahmiyadda ay leedahay ama ay dowladdu u leedahay in ay xoojiso dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab ra-isulwasaare xamse waxa uu hoosta ka xariiqay in horumarka dalka uu ku xiran yahay amniga amniguna uusan suurogelaynin in dalka laga hirgeliyo ilaa al-shabaab meesha laga saaro waxaana mar uu arrimahaasi ka hadlayay ra-isul wasaare xamse uu yidhi reer jubbaland waxaa laga rabaa inay u diyaargaroobaan dalkan in la xoreeyo eh, dalkan in la xoreeyo inay u diyaargaroobaan eh, in ciidamada eh, maxaan ku dhahaa lasoo loo yimaado in hubka la qaato in la iska celiya nimankaas dalka in laga xoreeyo in naf iyo maalba loo huro ayaa loo baahan yahay marka jubbalandna waxaan rajaynaynaa inuu xorowdo oo laga xoreeyo khawaarijta laga xoreeyo arrintaas marka waan ka wada hadalnaynaa maamulka wixii farsamo ah laakiin waxaan rabnaa idinkana inaad u diyaar garoodaan inaad isu diyaarisaan hubka la qaato la raaco ciidamada dagaalka la galo la iska celiyani markaas dowladda federaalka soomaaliya waxay keeni doontaa haddii la idhahdo ciidan insha allah eh, eh, militaria eh, oo kuwii horena xoojiya ee sii joogay dagaalkana insha allah qaybtooda ugu weyn ka gala jubbalandna waxaa laga rabaa iyadana ciidamadeeda iyo booliskeeda inay iyaguna ay qaybta ugu weyn ka qaadan ay ka qaataan from gado to jubbada hoose kulli in laysu furo deegaanadaas jubbada dhexana haddii la yidhahdo iyadana in la nadiifiyo oo dadku ay isu furmaan meeshaasay ka imaanaysaa nolosha meeshaasay ka imaanaysaa dhaqaalaha meeshaasu uu wax waliba ka imaanaya anigu hadda waxaan halkan u nimid kow bal inaan fatahaadaha hadda la sheegay oo aad kulligiin wada ogtihiin oo la sheekeynayn oo runtii culays aada u badan keenay aada u badan keenay gobolka gaar ahaan jubbaland gobolka gado dhibaato aada u weyn ayaa ayaa runtii ka bilaabantay ka jirtay magaalooyinka qaarkood biyahay hoosta ka mareen sida buur dhub oo kale hadda runtii dhibaato aada u weynaa soo gaartay baar dheere waad ogtihiin briijkii waxaa ku dhacay luuq oo markii ugu horreysay meeshii maxaan ku dhahaa dhibka ugu weyn uu ka dhacaya waad ogtihiin doolow oo maxaan ku dhahaa dee aadan webigii meesha ku yaalla iyo bannaanka aadan kala garanayn haddana waatan dee wase usoo socotay magaaladii kismaayoba ku timid ba wixii o dhan si usoo socday magaalooyinkii bannaan ku yaalay from celwaaq dhobley afmadow ilaa iyo wixii o dhan yani biyihii geedihii bay sidaad sheegteen waa sidaa idinkaa sifeeyey idinkaa xaaladaas runtii og dadkaas markaa duruuftaay ku nool yihiin iyo xaaladday ku nool yihiin waad garan kartaan ilaahay haynaga badbaadsho dhibaato intaas kasii badan laakiin runtii dad badanna waa ku dhinteen oo maantadan hadda aad ogtihiinoo naloo sheegay maydkii baa soo socda bal inta ka raadi inta ka raadi hadda waaba kal waa waxbaa la aasaasay dadki qaar baa la aasay laleeyahay xoolihii la iskama sheekaynayno duruufaha meesha ka jira iyo waxa ka dhacay iyo waxa ka muuqda soomaaliya ka gees ka gees waxay uun maadaama dabeecadda dalka iyo deegaanada ayaa keenaya say say u kala duwan yihiin ayay saameyntuna u kala badan tahay laakiin meel kasta oo dalka ka mid a ah waxaa waaye dhibaatadaas way ka jirtaa dawladdu jawaabtay bixisay waxay ahayd markii hore inay kasii degto runtii oo in fara badan aad ogtihiin lagala sii degay xataa telefoonka markaad wacdo laga sii hadlaayey oo telefoonka laga soo dhex hadlaayey markii ay timidna waxaa la isku dayey in waxaan samaynay guddi oo prime minister ku-xigeenku uu guddoomiye ka yahay wasiirro ku jiraan hay-ado ku jiraan ganacsato culimo magaalada xamar waxaan codsanay in deegaanada kalena laga sameeyo guddiyadaas waana la sameeyey oo way kulligood wada shaqaynayaan tabartu ha yaraato laakiin wixii ugu horreeyey ee gobolka godo oo kale ee aan samaynay waxay ahayd inaan doomo aan raadin marka waxaan keennay inaan baar dheere doomo geyno inaan luuq geyno doon taayar ee luuq la geeyey maalintaas ilaahay wuxuu ku badbaadiyey ummad aada u fara badan oo ilahay ku badbaadiyey marka doomahaas oo ilaa hadda runtii aan wadno ayaa la geeyey ilaa xataa afbadow doon la geeyo ilaa kulligood deegaanaha in doomahaas bal horta la geeyo si dadkii loogu qaado oo maxaan ku dhahay isugu gudbaan wixii la heli karayna oo kalena oo markaas gacanta ku jirayna waa geynay maanta mashaariic dhowra ah halkan runtii laga furay oo aad u wanaagsan oo aan ahayn mashaariicdii hadda ku saabsan maxaan ku dhahaa fatahaadahan iyo waxane laakiin mashaariic durable solution wax la yidhahdo iyo xal waara keenaysa ay ka tahay waxaan aad ugu faraxsanahay mid ka ah inay dumarka inuu khuseeyo faadima waxay dhahday gabdhaha lama fiiriye mashruucaas hadda waa idin furaya waa laidin dhexdhigay waxaan rajaynayaa inuu wax idin tari doono haddii la eh, jid insha allah berri baan soo dhex dhigi doonaa asaga nafsuhu oo aan markii hore jirinoo eh, laakiin aan eh, runtii ay la dadaalay wasaaradda hawlaha guud ay soo dadaashay in bal horta la dhigo hadda magaalada kismaayo haddana jidkan suu wax u taray waa aragteen bal mid kale haddana in la sameeyo haddii la idhaahdo marka waxyaabahan u nimid keliya ma aha in marka fatahaadahaas in mashaariicdaasna aan furno waxaan aragnay amniga inuu lagama maarmaan yahay oo aan waxbarasho laga shaqayn karin oo aan dadka loo gargaari karin oon caafimaad laga shaqayn karin oon horumar laga shaqayn karin haddaan amniga wax laga qaban int annaga amnigaas dee waad ogtihiin cidda threadka ku ahayd oo hortaagan ilaa hadda waa groupkaas la yaqaano oo cadowgaa ah oo dadka soomaaliyeed dhibaatada faraha badan ku haya waxaan isku daynay inaan eh, dadkan sidee loola diriiri karaa sidee amniga loo sugaa ayada lafteedu su-aal bay ahayd dadka soomaaliyeed oo confused ah oo ku wareersan eh, dee nin culimo sheeganaya oo gar weyn oo qamiis wata oo aayado akrinaya oo axaadiis akrinaya haddana dadka gowracaya hab dadka soomaaliyeed ay u fasiraan way garan waayeen way ku wareereen marka eh, waxaan nidhi waxaan xaggee laga bilaabaa marka waxay nagu kaliftay inaan dhahno waa in culimmadii soomaaliyeed laysugu yeeraa waa in la yidhaahdo arrintan ka taliya marka culimadii shir weyn ayaa loo qabtay waad ogtihiin xamar lagu qabtay way ka qayb galeen culimada reer jubbaland meel kastana waa laga yimid culimada soomaaliyeed saddex boqol iyo konton ku dhow taqriiban ayaa meeshaas isugu yimid ugu dambaystiina <clears throat> waxay sheegeen nimankan inay yihiin khawaarij ayna waajib tahay in lala diriro taasi waxay keentay marka in meesha loo marayo iyo cadowga lala dirirayo waa kuma inay dadkii horta wareerkii iyo konfuusilkii dadka soomaaliyeed ay ka baxaan oo ay ogaadaan dadkaani waxay yihiin taas waxay fududaysay in eh, dadku ay la diriraan oo ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed iyo hay-adihii amnigu ay helaan eh, back up shacab oo daba socda oo eh, maxaanku dhahaa ay ku tiirsan yihiin iyo fatwo islaamiga oo culimmadu ay soo saareen oo ay ku dagaalami karaan oo ay garanayaan qofka la dilaayo iyo kala dilaya wuxuu ku dhimanaya iyo waxay wax ku dilaan iyo wax ayago ku dhimanayaan inay garanayaan maadaamay dad muslimiina yihiin qofka muslimkaa ah waa inuu wuxuu u dhimanayo ama wax u dilaya inuu fahamsan yahay waayo marka taasi waxay keentay dhiirhanaan waxay keentay in muddo kooban aada og tihiin in eh, in ka badan eh, siddeetan eh, maxaan ku dhahaa degmo iyo tuulo isugu jirta in laga xoreeyo nimankaas dad ku dhow saddex milyan oo soomaaliyeedna inay maanta xor yihiin oo shalay addoonsi ku jiray iyo dhibaato aada u fara badan intaas keliya dabcan dawladdu kumay maqnayn dhinacaas ee waxay gashay haddana in la abuuro ciidan oo loo arkay in ay waajib tahay annagu markaa dee tiina waa ku dhaqaaqnay oo dagaalka keliya maahayne inaan dee force generation wax la yidhahdo iyo ciidan in la abuuro cusub taasna waa lagu dhaqaaqay waxay keentay in ilaa iyo shan iyo toban kun oo askari ciidan kor u dhaafaya in la tababaro la qalabeeyo la soo celiyo dalka ay joogaan maanta oo ay diyaar yihiin oo ay eh, ka qayb qaadanayaan eh, xoreynta dalka annagana ay diyaarna u yihiin in eh, ay kala wareegaan dalka iyadoo dabcan aan sii badinayno oon wadno hawshaas waxaan dadaal ugu gallay dunida inaan muddadii koobnayd oo hadda dowladdan jirtay ama xukuumaddan jirtay inaan adduunka ka dhaadhicinin cunaqabatayntan laga qaado oo aan qaan gaarnay oo aan maxaan ku dhahaa aan dowlad jirta nahay oo oo maxaan ku dhahaa marka ilaahay mahantiis waxaa insha allah bishan december ayadana waa la qaadaya cunaqabatayntaas way dhammaystirantaa marka haddii cunaqabataynta lanaga qaado waxaan agsaas u yeelanaynaa ciidamadeenu wax alla wixii hub ahaa ay u baahan yihiin inay helaan oo ay eh, adduunka la mudnaato taas waxaa iyadana la mid ah oo garab socota dabcan hawl aad u adkayd runtii oo aad u dhib badnayd oo tanna saamaynaysa maxaa jira haddii dee aadan aadan aadan aan la soo qaadan karin ooadan eh, adduunka hubkaad rabto aadan ka degsan karin oo financially aadan xataa wax qaadan karin dhibkeeday leedahay marka oo ciidankaaga aadan hubayn karin xataa marka annaga dhinaca kalena waxaan ka dhaqaaqnay in dayn cafis wax la yidhaahdo oo soo socday dabcan laakiin dee shuruudo la dhaqaajin waayo oo dhib badan runtii ay hortaagnaayeen oo ugu badan dhinaca shuruucda iyo dhinaca dowladda inay ka shaqayso dhinaca hufnaanta iyo isla xisaabtanka iyo iyo iyo musuqa oo lala diriro waxyaabahaas waxay ahayn shuruudaha ugu adag oo hortaagnaa runtii in arrintaas la sameeyo oo lalahaa shuruudahan soo buuxiye marka waad ogtihiin kalfadhigii labaad ee baarlamaanka xukuumaddu waxay marisay in ka badan laba iyo toban sharci oo aad u adag oo qaarkood laba iyo toban sano qaarna sideed sano ay baarlamaanka yaaleen oo la marin waaye oo aad iyo aad u adag oo ala socotaan sharciyadaasi noocyada ay yihiin si culculus yihiin oo dadka soomaaliyeed ay ka cabsanayeen qaar ka mida ah, anuu iqabanaya anuu iqabanaya anuu iqabanaya waa iska garan kartaan marka culayskaas runtii sharciyadaas waa lagu guulaystay waan uga mahad celinayaa labada aqal ee baarlamaanka runtii oo dadaal ayaguna ku bixiyey oo baas mareeyey madaxweynuna markii dambe uu saxeexay taasi waxay keentay in horta qayb weyn naga dhacdo qaybta kale waxaan ka shaqaynay hufnaanta waxaad ogtihiin inaan la dirirnay maxaan ku dhahaa musuqa musuq maasuqa taasi waxay keentay in ay reflect garaysay in miisaaniyaddii dowladdu inay kor u kacdo maxaan ku dhahaa ay ay ay kor u kacdo haddii markii hore aysan dhaafaynin labaatan labaatan iyo ko milyan bishii waxa isxaas dhaaf ilaa ay gaarto labaatan iyo sagaal iyo kasii badan ina inay maaragta ay gaarto oo maxaan ku dhahaa n eh, kor u kaco dakligii dawladda si weyn uu kor ugu kaco inay gaarto dawladdu inay eh, mushaharaadka eh, inay inay iska bixiso ayadu oo aan berigii hore sideed milyan lagu kabi jiray bil kasta in lagu kaba ay ahayd marka dambe ayadu ay iska bixiso annaga iska bixin oo waxna lagu kabin sida kale taasi waxay keentay inaan meel kasta annagii aan aadaab ka yeelano inaan waxba la dhici karin waxba la xadi karin waxba la samayn karin marka inaan toosino oo musuqa aan la dirirno shirkadihiina waa usoo noqon doonaa meeshaan fagarbaraya marka eh, taasi waxay ay keentay inaan maaragtay aan deedna aan noqono dad aadaabla oo isku toosan oo loo gartay marka inay qaan gaareen oo lagu aamini karo ama lagu aamini karo inay adduunka qayb ka noqdaan oo window loo furi karo oo la dhihi karo diinta waa laynaga cafi marka ayaduna waxaan u badmadnahay haddii la idhaahdo bishan december dhexdeeda ayaa ilaahay idankiisa ayadana board fadhiista umaan sugaynaa labada meeloodba ayadana waa la cafin doonaa taasna haddii la idhahdo waxaan u malaynayaa madaxweynaha markii uu daraad baarlamaanka furayeyna wuu sheegay ayadana hawl kaleoon aad runtii ugu hawlgallay ayaa jirtay oo dadkeennu dadka soomaaliyeed waxa weeye dignitygooda mar walba hoos u dhigaysay oo mashaakil ku haysay oo ah in ayagoo sharaf leh oo dalkan qiimaha le ku nool oo dad soomaaliyeed oo sharaf le ah oo qab leh oo ganacsato ah oo eh, maxaan ku dhahaa dad wanaagsan ah haddana inay si u takooran yihiin oo geeska africa ama east africa waddamadan ayagoo ganacsi ku leh ganacsigoodii uusan sharciyadda haysanin ayaga degenaanshahoodii usan sharcid ahayn socodkoodii usan sharci ahayn dhibaato fara badan ay ku hayso taasna runtii dadaal aad u fara badan iyo eh, waxaa weeye aan dagaal baan ka galnay eh, dowladahaas aan saaxiibada nahay eh, muddo kooban runtii oo ilaa kuwa ugu yeehi dhowr sana ay isugu jireen annaga muddo kooban waxaan awood u yeelanay in Eh, aan ku biirno suuqan weyn oo yani saddex boqol ilaa saddex boqol iyo konton milyan oo suuq ah oo inaan east africa ka mid noqon oo dadkeenu hadda si fria ah u safri karaan oon viisana la weydiin doonin eh, si sharafna ay ku noolaan doonaan qiimana ay ku noolaan doonaan sida iyagu isu dhex maraan ayagana annagana waan dhex marayn ayagana waan dhex marayn dadkeenu dad ganacsataa waayo firfircoon waxaan rajaynaynaa waddankan wax soo saar xoog lu leeyahay marka suuqii loo dhoofin lahaana asagana waa diyaar oo runtii guul weyn ayaa iyadana taasi ahayd waxaa guula soomaaliya inaan yani wax oo sharafteedii iyo karaamadeedii inaan qeyb ka mid ah at least inaan ka soo celina iyadana wakti dhow insha allah soomaaliya waxay geli doontaa i hope wakti aada u dhow dadaal dheer kadib oo ayadana runtii aan soo galnay inay ay kursiga aan joogtada ahayn ee africa ee security councilka ayadana soomaaliya inay gasho oo aan security council ka mid noqono bal horta werigii hore chapter seven baa laynagu maamuli jiray kuwii inagu maamuli jiray at least bari anaguna wax maamulno oo aan miiska soo fadhiisano oo soomaaliya ay noqoto security councilka inay fadhiso iyadoo ay ka taliso taasina runtii waxaa waaye waa qiimo weyn iyo prestige dalka soomaaliyeed ee usoo kordhay ayay ayay noqonaysaa wuxuu ahaa ra-isul wasaare xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre oo kismaayo ku sugan oo si aad maqlayseenba ka hadlayay arrimo ay ka mid yihiin fatahadaha ku dhuftay qeybo badan oo ka mid ah maamulka jubbaland iyo sidoo kale dagaalka dhanka al-shabaab uu sheegayay in dowladdu ay diyaar u tahay in deegaanada jubbaland ay ka bilowdo eh, dagaal ka dhana al-shabaab si deegaanadaasi looga xoreeyo ogaal ayaad la socotaan qiibaha hore ee barnaamijkan oon ku guda jirnaa markan haddii aan eegno xaalka magaalada khazana xabajoojintii ama heshiiskii xabajoojinta ahaa ee shalay ku ekaa ayaa dhinacyadu waxa ay ku guuleysteen in ay kordhiyaan iyadoona lagu daray laba maalin oo dheeraad ah dhexdhexaadayaasha qatar ayaa waxa sheegayaan in israel iyo xamaas ay ku guuleysteen inay ku heshiiyaan in afartan iyo sideed saacadood oo dheeraad ah lagu daro heshiiska xabajoojinta ee magaalada khaza iyadoona ay jiraan weli maxaabiis ay iska hayaan labada dhinac kuwaas oo heshiisku ahaa in la sii daayo inkastoo saacadihii ugu dambeeyey ay isra-el ay sii deysay ilaa iyo saddex haween ah oo falastiiniyiina ah, iyo sidoo kale soddon caruur ah oo ay ku hayeen xabsiyada ku yaala gudaha isra waxaana ay qeyb ka ahaayeen isdhaafsiga maxaabiista ay labada dhinac iska hayaan sidoo kale hay-adda lankheyrta waxa ay sheegtay inay ku guuleysatay inay fududeyso siideenta kow iyo toban israa'iiliyiina kuwaas oo lagu hayay magaalada khaza kooxda xamaas ayaana laankeyrta ku wareejisay kow iyo tobankan israa'iiliyiinta ah oo qeybka ah ilaa iyo konton u dhashay israa'iil oo ay ballan qaaday xamaas inay sii deyn doonto inta uusan dhicin heshiiskii xabajoojinta ay dhinacyadu ay gaareen muddo shan maalin ah ka hor waxaana haatan jirta in laga doonayo in xamaas ay dhammaystirto kontonka eh, maxaabiis ay sheegtay inay sii deynayso halka sidoo kalena eh, isra-el looga baahan yahay inay gaarsiiso tirada ilaa iyo boqol iyo soddon falastiiniyiin ah dhanka kale daanta galbeed ee dhulka falastiiniyiinta ah waxaa la sheegay in lagu dilay ruux ka mid ah dadka eh, u dhashay falastiin kuwaas oo amaba ruuxaasi oo ku sugnaa daanta galbeed waxaana la sheegay in dilkaasi uu geystay askari eh, yuhuud ah waxaa jirta in tiradu dhimashadu ay sii kordheyso iyadoona tan iyo toddobadii oktoobar markii uu bilowday dagaalka ka dhanka ah yuhuudda oo ay qaadeen kooxda iskacaabinta ee xamaas in ay dadka falastiiniyiinta ka dhintay ay gaarayaan amaba ay ka badan yihiin shan iyo toban kun oo ruux kuwaas oo ku dhintay magaalada khaza sidoo kale wixii ka dambeeyey toddobada oktoobar israel inta ka dhimatay waxa ay sheegtay inay gaarayso ilaa iyo kun iyo laba boqol oo ruux oo askar u badan inkastoo tirada israel la sheegayo in eh, xaqiiqda aysan ka run sheegaynin amaba ay qarinayso tirada rasmiga ah ee ka dhimatay marka la eego shacab iyo ciidan intaba si ay niyadda ugu dhisto dadka israel u dhashay waxaa sidoo kale jirta in kumanaan falastiiniyiin ah oo ku sugnaa gudaha isra loo soo tarxiilayo amaba waqti xaadirkanba lagu amray inay aadaan dhanka eh, marinka khaza kumanaankan ruux oo ka shaqeynayay gudaha israel ayaa la sheegay in loo gudbinayo daanta gale ee marinka khaza si laga soo xiganayo warbaahinta israel ilaa iyo toban bas ayaa la sheegay in loo diyaariyey in lagu qaado eh, saddex boqol oo shaqaale ah oo u dhashay falastiin kuwaas oo ku sugnaa gudaha israel waxaana la sheegay in ay ahaayeen sharci darro amaba si sharci darro ah ay gudaha israel uga shaqeynayeen sida lagu soo eedeynayo warbaahinta israelna ay warinayso waxaana sidoo kale warbaahintu ay sheegaysaa in tirada la gaarsiin doono ilaa iyo kun ruux oo falastiiniyiin ah oo gudaha israel ka shaqeysanayay balse arrintan waxaa loo arkaa inay qayb ka tahay eh, dagaalka lagula jiro dadka falastiiniyiinta ah waxaa jirta in warbaahinta j l s j l z la waa radiogaas oo gudaha israel ku yaalo uu warinayo in shaqaalahan la beegsanayayba tan iyo wixii tan iyo horaantii bishii aynu kasoo gudubnay ee oktoobar markaas oo ay kooxad xamaas ay weerar qaaday amaba ay qaaday weerarka ka dhankaa israel askar iyo shacab badanna ay uga dishay waxaana jirtay tan iyo waqtigaasi in israail si gaara ah ay u beegsanaysay dadka falastiiniinta ah ee ku sugan qeybaha dhulka falastiin muwaadiniinta ay ka haystaan israael waxaana haatan lagu amrayaa dadkaasi badankood in ay iskaga soo baxaan halkaasi oo ay aadaan dhanka kale ee marinka khaza iyagoona dadkaasi ammaankood u baqayo maadaama haddii uu dhammaado heshiiska xabajoojinta ee israel ay dib u soo celinayso duqeymihii ay ka geysanaysay qeybo badan oo ka mid ah marinka khaza halkaas oo ay tan iyo toddobadii bishii oktoobar ay ku dishay in ka badan shan iyo toban kun oo ruux oo u dhashay wadanka falastiin wararka kale haddii aan eegnana waxaa ka mid ah maxkamad ku taala gudaha waddanka faransiiska waxaa ka bilaabatay dhegeysiga dacwad loo haysto dhalinyaro la sheegay in lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen dilka macalin faransiis ahaa oo waddankaasi lagu dilay sanadku markuu ahaa laba kun iyo labaatankii iyo lix ka mid ah dhallinyaradii wax ka dhiganaysay iskuulkii uu macalinka ka ahaa ayaa la sheegay in maxkamadda la hor keenay iyagoona loo haysto dilka samuel bati oo ahaa macalin aflagaado u geystay nebi maxamed nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee kaas oo toorey lagu dilay caruurtan waxay ku eedeysan yihiin inay qayb ka ahaayeen dilkaasi qaarkoodna ayba fududeeyeenba waxaa la sheegay in dhallinyaradan markii ay geysanayeen falkaasi amaba markii uu dhacayay dilka macalin samuel bati in da ahaan ay jireen saddex iyo toban iyo shan iyo toban sano jir waxaana dilkaasi uu dhacay laba kun iyo labaatankii waxaana tan iyo waqtigaasi lala sugayay inta ay gaarayaan eh, da-da qaangaarka ee eh, u qoran faransiiska warbaahinta guduhu waxaay warineysaa in lixdani ruux ay yihiin lixda ruux ee sida dhow looga shakisan yahay in falkaasi iyaga ay ka dambeeyeen soona abaabuleen waxaana ay wajahayaan ugu yaraan laba sano iyo bar xabsi ah haddii dembigan lagu helo master bati waxaa torey lagu dilay lix iyo tobankii oktoobar sanadkii laba kun kadib markii uu ardadii wuxuu dhigayay uu tusay kartonis loo ekeysiyey amaba uu sheegay in uu yahay nebi moxamed nabadgelyo xariis korkiisa ahaatee taasina ay ka caroodeen caruur dhiganaysay iskuulkaasi iyadoona la sheegay in ruuxii falkaasi geystay wakhtigaasiba la dilay kaas oo toorey qaadsiiyey macalinka ama ku dhuftay iyadoona samuel barti uu u geeriyooday dhaawicii kasoo gaaray weerarkaasi tooreeda loo adeegsaday waxaana jirtay in dowladda faransiiska ay si weyn uga carootay arrintaasi sidoo kalena eh, aad loo xusay macalin samuel bati maadaama faransiisku uu yahay waddan cunsuri ah intiisa badanna laga fuliyo falal lid ku ah islaam naceebka amaba falal looga soo horjeedo ee inta badan muqadasaadka islaamka iyadoona haatan laga dhursugayo natiijada kasoo bixi doonta maxkamadda ka bilaabatay gudaha wadanka faransiiska ee loo haysto in lixdani ruux ay ama lixdani dhalinyarada ah ay qayb ka ahaayeen fududeynta dilka loo geystay samuel bati sanadkii laba bishii oktoobar weli barnaamijka ogaal ayaa dhegeysanaysaan qodobo kale oo gudaha iyo dibaddaba ku saabsan waa inoo soo socdaan balse markan dhankii xubnaha haddii aan aadin waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada wacan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubintan alaaba waxaad ku dhageysataan hadalheynta afar labaatanka saac qormooyinka iyo sheekooyinka lagu daawaca baraha bulshada wadajir waxaadan kula socodsiinaya cabdirashiid ibraahim cali iyo istar maxamed nuur waya easter waxaynu ku bilaabaynaa daleentaafar labaatanka saacaadka loo hadalhayay baraha bulshada waxaa lagu daabacay ama inta badan lasoo dhigayey eh, saacadihii lasoo dhaafay mhm. laba askari oo ka tirsanaa ciidanka xasilinta caasimada magaalada muqdisho eh, meel fagaaraha ayaa dharka looga siibay tuutaha ay wateen ama tuutaha ciidamada qaranka ay wateen kadib markii lagu helay xadgudub ay markaas dabcan u geysteen eh, bulshada soomaaliyeed mhm. labadan askari ayaa lasoo hortaagay ciidankii ay ka tirsanaayeen kadibna waxaa ciidanka hortiisii tuutaha uga siibay gaashaanle aadan jeelle labadaasi askari ayaa lagu helay kiis la xiriira ee eh, dhaca dadweyne waxaana eh, laga dhex qabtay caasimada muqdisho eh, iyadoona fagaaraha loogu dhuqseeyey ciidamada labada askari taliya jeel ayaa waxa uu labadan askari oo ka tirsanaa ciidankeena waxay ka been sheegeen dhaartii ay mareen waxayna dhac u geysteen shacab maskiin ah iyaga oo ugu awood sheeganaya tootaha iyo weliba qorigii lagu iibiyey canshuurta shacabka soomaaliyeed ayuu yidhi taliya jaale nin maanta wixii ka dambeeya askari ma wuxuuna ciidanka hortiisii ugu sii batuutaha ciidamadii fadhiyey goobta ayaa muujiyey sidaa ay ugu faraxsan yihiin in la roqseeyo askartan shacabka ayaad ku laabanaysaan ayuu yidhi taliya waxaana uu shaaca ka qaaday in ciidamadan hadda ka baxda ciidamada qaranka aysan ka mid noqon doonin maadaama dhac u geysteen dadka reer muqdisho ayuu yidhi taliyo jele arrintaas hadalhayn badan ayaana ka dhalatay ee istarey dhanka kaleetana haddii aynu eegnana waxaa aada loo hadalhayay oo baraha bulshada inta badan lagu daawacayay madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni oo ka hadlay ee xaaladda ka taagan magaalada garoowe ee caasimada maamulka puntland saciid dani ayaa waxa uu sheegay in aada loo bumbooniyey xaaladda nabadgelyo ay ka dhalatay ismariwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya isaga iyo weliba mucaaradka maamulka puntland intaasi kadib madaxweynaha maamulka puntland ayaa shacabka ah dheer puntland ugu baaqay in xaaladday dejiyaan sidoo kaleetana waxa uu shaaca ka qaaday in dadka lagu barkiciyey warar been abuurah oo lagu faafiyey baraha bulshada siciidin wuxuu yidhi waxaa aad ugu walaacsannahay dhibaatada ay dhaliyeen wararka been abuurka ah ee lagu faafiyey social media ayuu yidhi saciid cabdulaahi deni sidoo kale waxa uu sheegay in xaaladda ay tahay hadda mid degan aysan jirin xaalad oolaadeed oo ka taagan caasimada gaar ahaan magaalada garoowe ee caasimada maamulka puntland ayuu yidhi waayadii lasoo dhaafay baraha bulshada waxaa aada loo hadalhayay mucaaridka maamulka puntland iyo weliba hogaanka maamulka puntland oo isku hay magaalada garoowe laakiin madaxweyneha waxaa washaaca ka qaaday in arrintan ay ka dambeysay doorashada waxaana washaaca ka qaaday waynu qaban doonaa doorasho qof iyo coda wax weliba dhacaan ayuu madaxweynaha puntland arrintaasi ayaana baraha bulshada qabsatay hadaleynta ayaan intaan kusoo gabagabaynaynah dhegeystayaal markana kii qormooyinka waxaad tahay cabdirashiidoo qormada ugu horreysay ee dhankayga ayaa waxa ay leedahay horumari aqoontaada mar kasta sare u qaad tacliintaada hana ka daalin nolosha ardaynimo xiriirka alle kaala dhexeeya xooji mar walba salaatuleelka u soo kac xusuusnow naxariistiisa weyn oo filo khayrkiisa weyn ku dadaal inaadan yasin nooc walba oo shaqo ah qabo oo ku qanac shaxaadka iyo tuugsiga ayaa kasii foolxun shaqada aad ka faanayso ka dheerow isla hadalka iyo walwalka tirada badan caafimaad ahaan ayuu kuu dhaawacayaa waxbana kuma soo kordhinayso subax kasto dheelmo kalah oo raadi shaqo ama meel ay wax kaa soo gali karaan xiriiri qaraabada weliba kuwooda ugu taagto daran arsaaq ayaa lagu helayaa qormadan waxaan kasoo xiganay qof baraha bulshada ku isticmaala cabdulaahi axmed dambaysa dhankaygana haddii aan eeganhaystare waxaa lagu bilaabay sidan eh, qodob koowaad aamin naftaada tallaabada koowaad ee hafekirka togan ayaa ah inaad aaminto naftaada waad ku qasban tahay inaad aaminto inaad gaari karto eh, ahdaafta aad leedahay wax dhiba ah kuma jabna mar waliba waxaa wanaagsan inaad aaminto naftaada mar walba aad aaminto naftaada waxaad noqonaysaa qof nolosha heerka gaara sidoo kaleet waxaa leeyahay diiradda saar waxyaabaha wanaagsan markii aad xoogga saaraysid waxyaabaha u wanaagsan naftaada waxay kaa caawinaysaa inaad dunida u aragto meel aad maalin walba kula kulmi kartid waxyaabaha wanaagsan sidoo kaleet waxaa leeyahay tallaabo qaad keliya ha fikir wanaagsan kuguma filna waxaad u baahan tahay inaad qaado tallaabo aad ku gaaraysid ahdaaftaada ha sugin in wax walba ay samaysmaan adiga sameey ayaa lagu soo gebagabeeyey qoraaga qormadan waxaanu kasoo waxdeganay qof baraha bulshada kusoo gale maxamed cabdi gudahaan dhegeystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada intaan ayaynu kusoo gabagabeynaa nool kulanti waxaad dhegeysteen xubinta bandhigga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaal lo xahegeysanaysaan barnaamijka ogaalo idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idinkaga imaanayo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa markii ugu horeysay waxauu magacaabay guddi qaabilsan wada xaajoodka arrimaha doorashooyinka ee maamulka puntland kaas oo khilaaf adagi uu ka taagan yahay wareegtada kasoo baxday xafiiska madaxweyne siciid cabdulaahi deni ayaa waxaa lagu magacaabay guddigan oo ka kooban todoba xubnood islamarkaana dowlad goboleedka puntland ku matali doona wadaxaajoodka arrimaha doorashooyinka ee madaxtinimo ee puntland wareegtada ayaa lagu cadeeyey in madaxweynuhu uu guddigan magacaabay markii uu arkay baahida loo qabo in la magacaabo guddiga wadaxaajoodka arimaha doorashooyinka iyadoo eh, laga duulayo ayaa layidhi in ay maamulka puntland deegaanadiisa ay ka dhacdo doorasho madaxtooyo iyo golaha wakiilada taas oo ku dhacda hanaanka dimuqraadiyadda ee ah qof iyo cod waxaana magacyada guddigan lagu kala sheegay ee eh, todobada xubnood ah in ay ka mid yihiin waa cabdi faarax siciid juxa oo guddoomiye u ah eh, guddigan uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni qorshahoodu ama ujeedkooduna uu yahay in ay xal u helaan khilaafka doorasho ee ka taagan deegaanada maamulka puntland iyadoona guddoomiye looga dhigay wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka puntland saciid siciid cabdwaa cabdi faarax saciid juxa sidoo kale lixda kale ee xubnood ee guddigan ku jira ayaa waxay kaleyihiin ibraahim cartan xaaji bakiin doctor waa doctor naciime cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed xasan maxamed cabdiraxmaan dhabancad xasan yuusuf majabe iyo xasan cabdalla xasan oo ayagana xubno ka ah guddigan uu hogaaminayo ee cabdi faarax juxa waxaana uu u wakiishay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni in ay ku matalaan wadahadallo lala gelayo mucaaradka si xal loogu helo doorashada maamulka puntland waxaana khilaafka doorasho ee hareeyay deegaanada puntland u yahay in ay mucaaradku ay doonayaan in ay dhacdo doorasho baarlamaani ah oo golaha wakiilada ay soo doortaan xubnaha waa golaha wakiiladu ee maamulka puntland ay soo doortaan odayaasha dhaqanka si iyagana ay usoo doortaan madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen halka xukuumadda puntland ay dooneyso in dadku ay u codeeyaan xubnaha baarlamaanka oo kadibna ay doortaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo puntland eh, hogaanka haatan waxa uu sheegayaa in loo baahan yahay in la aado doorasho qof iyo cod ah oo laga gudbo hanaanka in ay odayaal wax soo xulaan taasoo ah eh, qaabkii ay kusoo dhaqmaysay puntland shan iyo labaatankii sano ee ugu dambeeyey Eh, wararka kale haddii aan eegnana waxa ay warbaahinta dunidu ay si weyn u hadal haysaa dil wadanka ingiriiska loogu geystay la taliyihii hore ee ra-iisul wasaarihii bakistan cimraan khan waxaana la sheegay in la taliyihii hore ee ra-iisul wasaarihii hore ee wadankaasi bakistan cimraan khan lagu dilay gudaha wadanka u k iyadoona la sheegay in halkaasi lagu sumeeyey ninkan magaciisa waxaa lagu sheegay mirsa waa shahzaad akbar waxaana uu ahaa la taliyo sare uu lahaa ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka bakistan cimraan khan kaas oo xilka laga tuuray waxaana boolisku ay sheegeen in durbaba ay bilaabeen in ay sameeyaan baaritaan ku aadan ninkan iyo cidda dishay waxaa la sheegay in loo adeegsaday kiimika halis ah ee dilkiisa iyadoona aysan boolisku sheegin ilaa haatan cid ay usoo xireen amaba ay usoo qabteen dilka loo geystay la taliyii hore ee ra-iisul wasaare cimraan khan iyadoona eh, wararku ay sheegayaan in ay jiraan gacmo shisheeye oo arintan ku lug leh waxaana dowladda ingiriisku ay sheegaysaa in ay aad uga xun tahay falkani ka dhacay gudaha wadanka ingiriiska sidoo kalena haatan ay wado baaritaano ku aadan dhacdadan saacadaha iyo maalmaha soo aadanna ay jawaab ay ka bixin doonto saacadda kow iyo tobankii barqaymo ayay tilmaamaysaa aan dib idiin xasuusiyo qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira ciidamada dowladda ayaa waxa ay sheegeen in dagaalyaano ka tirsan al-shabaab ay ku dileen howlgallo ay ka sameeyeen deegaano hoostaga bariga gobolka galgaduud saraakiisha ciidamada dawladdu waxa ay sheegeen in howlgalka lagu bartilmaameysaday xubno ka tirsan al-shabaab kuwaas oo ku sugnaa deegaanka ceel xasan cali oo dhanka koonfur kaga beegan magaalada budbud ee bariga gobolka galgaduud sidoo kale saraakiishu waxay sheegeen in ciidamada dawladda ay ku guulaysteen inay la wareegaan xarumihii al-shabaab isla markaana howlgalka ay ku dileen lix ka mid ah dagaalyaanada al-shabaab lagalana wareegay siday sheegeen saanad ciidan oo aada u badan waxaa sidoo kale hadalkooda ay sii raaciyeen saraakiisha ciidamada dowladda in ay weli ay wadaan howlgallada ay ku baacsanayaan dagaalamayaasha al-shabaab si gaarana ay uga wadaan deegaanada dhacabariga gobol galgaduud ee ka tirsan maamulkaasi galmudug waxaana jirta in maalmihii ugu dambeeyeyba ciidamada dowladdu ay sar u qaadayeen waa dagaalada ay kula jiraan al-shabaab kuwaas ay sheegeen inay doonayaan in dalka oo idil ay ka saaraan ra-iisul xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre oo ku sugan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada dhexena waxa uu ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin fatahaadaha ku dhuftay qeybo badan oo dalka ka mid ah gaar ahaan jubbaland iyo sidoo kale dagaalka dhanka al-shabaab ra-isul wasaare xamse waxa uu sheegay in xukuumaddiisu ay dadaal xoogan ay ku bixisay sidii loogu gurman lahaa dadka ay saameynta ay ku yeesheen fatahaadaha iyo roobka deerta kaas oo si xoogan uga da qaybo badan oo dalka ka mid ah waxaana xamse uu hoosta uu ka xariiqay in ahmiyad gooni ay u leedahay dowladda la dagaalanka al-shabaab waxa uu sheegay in amniga uu yahay waxa keeni kara dalka oo barwaaqo laga ka dhacdo amaba dalka oo ku guulaysta inuu gaaro heer sare taasna waxa uu sheegay in aan la gaari karin amniga la sugi karin inta al-shabaab laga saarayo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi denine waxa uu markii ugu horreysay uu magacaabay guddi u qaabilsan wadaxaajoodka arrimaha doorashooyinka puntland wareegta ka soo baxday xafiiskiisa ayaana lagu magacaabay guddigan oo ka kooban ilaa iyo toddoba xubnood waxaana wareegtada lagu caddeeyey in madaxweynaha guddigan uu magacaabay markii uu arkay baahida loo qabo in la magacaabo guddiga wadaxaajoodka arrimaha doorashooyinka iyadoo laga duulayo in ay deegaanada puntland ay ka dhacdo doorashada madaxtooyada iyo tan kolaha wakiilada taas oo ku salaysan ayaa layidhi hannaanka dimuqraadiyadda ee qof iyo cod waxaana guddigan oo ka kooban toddoba xubnood ka mid ah guddoomiyana u ahaa cabdi faarax siciid juxa xubnaha kale waa ibraahim xasan xaaji bakiin doctor naciime cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed xasan maxamed cabdiraxmaan dhabancad xasan yuusuf majabe iyo xasan cabdalla xasan waxaana magacaabista guddigan loo arkaa inay fududeyn karto inay isku soo dhowaadaan mucaaradka iyo sidoo kale madaxtooyada puntland kuwaas oo isku mari la ee doorashada puntland hannaanka ay u dhaceyso waxaa laba maalin oo dheeraad ah lagu daray xabajoojinta magaalada khaza taas oo u dhexeysay xamaas iyo sidoo kale israa'iil xabajoojinta ayaa shalay ku akeed waxaana khatar oo dhedhexaadineysa heshiiskan ay sheegtay ama dhinacyada ay sheegtay in ay lagu guuleystay in xamaas iyo israail ay gaaraan heshiis ah in afartan iyo siddeed saacadood oo dheeraad ah lagu daro heshiiska xabajoojinta ay dhinacyada u dhexeeyo waxaana jirta in xabsiyada israa'il laga sii daayay saddex haween ah oo falastiiniyiina iyo soddon carruur ah kuwaas oo ku xirnaa xabsiyada ku yaala gudaha israa'il sidoo kale hay-adda laanqeyrta cas waxa ay sheegtay inay ku guulaysatay sii deynta kow iyo toban israa'iiliyiin ah heshiiska ay dhinacyadu gaareen goorsii horreysay waxa uu dhigayey in xamaas ay sii deyso konton u dhashay israa'iil oo ay gacanta ay ku hayso iyo sidoo kale in dhanka kale xamaas ay sii deyso ilaa waa israa'iil ay sii deyso ilaa iyo boqol iyo soddon falastiiniyiin ah oo ku jira kana mid ah boqolaal falastiiniyiin ah iyo xitaa kumanaan waa la dhihi karaaye kuwaas oo ku jira xabsiyada ku yaala gudaha israa'iil dhalinyaro loo haysto dilka macalin horey ugu gafay ama ugu gafay nabigeena moxamed nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee ayaa waxaay ka bilaabatay waddanka faransiiska dhalinyaradan oo gaaraya ilaa iyo lix ayaa loo haystaa dilka macalin samuel barti kaas oo bishii oktoobar lix iyo tobankeedii sanadkii laba kun iyo labaatankii lagu dilay iskuul uu wax ka dhigayay kadib markii qaar ka tirsan ardaydii uu waxbarayay uu tusiyey kartoon uu ku matalayo ama uu ku sheegayo inuu yahay nebi moxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee taasina ay keentay inay ka caroodaan qaar ka mid a ah ardayda muslimiinta ay uu waxbarayay waxaana jirta in dilkiisa loo adeegsaday toorey waxaa la sheegayaa lixdan eh, dhallinyarada ah in ay ka mid yihiin amaba loo haysto in ay qeyb ka ahaayeen dilka loo geystay macalinka samuel bart lagu magacaabi jiray sidoo kalena ay fududeeyeen maxkamadda ayaa la sheegayaa in ay suuragal tahay in dhallinyaradan ay ku xukunto xabsi u dhexeeya amaba ugu yaraan xabsi gaaraya laba sano iyo bar kuwaasoo qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira yabilanay oh, weli idaacadda kulmihe magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhegaysanaysaan markan waxaad kusoo dhawataan xubintii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afariyo nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe a ah, inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ou duceeyey allay leedahay war kalemaanay war ma haysaane ma waqooyiyaa bari isu bedelay ma bolsaasa banaadir noqotay haye koonfur galbeed asing ii traaftay ma ruushkiiyo yukrayn ah heshiis gaaray war shidaalka ee soo saartay ma qaaliyoobina beenta dhaafa war ma baahiyaa riyootay war ma falastiinoo dowladaha jabhad yuhuuda ceyrsatay war warshadihii hubka nukliyarka soomaaliya miyaa la dayac tiray warba wadayax gacmeedka jabuuti eh. hadda dayn buu ahaa waar wallaweynay war ma haysaane waxbaa baallaha naga yaacaye eh. duni hallowsan dadka wada jacaylka ah inaad kalgacaaliyo fushan fuushaan doonyaha ayaan dacalka raace inkastoo dad gacaliyo xidid kala dambayn jiray madayrkii makaan gubay uramay dardaraye waaqlow abbasiiniya walaal baanu nahay ma erijarne warsaylaca looga baqaye ma barberaan ku darsanaynaa bay yidhahdeen war ciidamada ay soomaaliya u tababaraysa new zealan saldhigga barbere maahana waa bu'aale war jilib ciidanka xoogga laguma tababaree duqaynaa ka dhacday ayaadhaha ayaan dhowee dayuuradi muqdisho kor wareegaysa ee boorka weyn wadatay cadowgan iyo waa qawaariij ku qoreed horta igaarka waday ma taqaaniin duulii macawislemiyu ahay warbow naaqudaha anaa garanhayey kalluumayste ibnu kalluumayste war xaggee ku aragtay naaquda diyaaradooda madoon baad moodday warbow hadda meesha quulo lama guranhayo war malaaygaadaadoo ragiisuwa keeni aryaa moosgaalka ay laga keeno afgooyo loo waday aajowar lagu dhacaa la yidhi aryaadhaha madaxweynuhu isbaara lama dhiga karow yidhi waar walla weyne waa iska hadashaanay xaaladdu meel xun bay naga taagan tahay madacarbudhow baa calankii buluuga indhaha laga taage war madar allad waxan daraabantihiin haye diyaaraddii hargeysa matoora la saariyaleya aribow hadima muusa buurta galay war kalemaana idinkiiba mana dhex yaacae hargeysa odayaal orama abaa yimi waxayna dhaheen oramo direed baana la yidhaahdaa dalkana waa wada leenahay bay dhaheen seylac waa wada dhisanaynaa bay dhaheen berberena waan u soconnay bay yidhaahdeen dee oramada hargeysa joogta dadka somalilandarkaa way ka badan tahay marka intaanu gooja caddays ka fiirinaynay ayaa daadkii xaggaayo wajaale naga soo galae eh. heedeedee eh. eh. dee naga soo gaadha meed indamiir lahayn war maxaa idin waalay waaqlow oroma sayla cudaaya soolna duulan ku qaada dowlad aad noqotaane war waar xagguu ka waalan yahay afartii dekadood oo abiin sheegaya too ku bilaawadeena war madee baydhaba dekad male dadka been ha u sheegin armaqal isha baydhaba intaad geeyhe inkastoo dadga caliyo xidid kala dambayn jiray madayrkii makaan gubay oramay darderaysi war waaqlow mar hore abwaananaa wuxuu yidhi allah u intuu baalaha dugsado intuu dumur hawd ka xulo ayuu qofku doonayaa dugaagu inaanu cunin war mar kalena hadraawi waa kii lahaa dab baan dab cusiinayaa dab baan ku bakhtiinayaa waaqlowlankidarisiyay kadada duulkaelangordaana kadegewaleeri warmadayow gabaygaasi farta maygoo la qoray miyuu ka mid yahay warmad hargaysa joogaa wuxuu yidhi ninkii sool hanan waaye howlyaraanta ku seegtay saylac daafici maaye dadka muusa ka seexo warwaaqlo warmad hadeertim horey noogu sheegto halkay u socotaa dalka hooye weeye dalka gadataya ka difaacdaya waa yeelkaday war bashiirreerow damaca orammadu saylac iyo barbare ku ekaan maayo hadday timaadna boosaaso iyo ganacdaa ku xiga warba wata hoobiyaad soddonka sano leedahay waa dhisahayaa amay nabad gelaysaa iyadu war soomaalihii haddaan caqligeennu shaqayn muqdishihii kismaayona badbaadi maayaan beentii baraw maakadhowaada qoran war madeeyo wallaah kaa cafiyo madaxtooyada baydhabo ilaalshaane aryaadhaha saylac ilaa raaskambooni haddaan soomaalinimo lagu difaacin jufo meel haysataahu ma ilaali karta wana ka maqab gacmo wadajir bay wax ku gooyi karaanaa la yidhi war soomaalidu intay isku mashquulsaneeda loo tashaday waxaan dhihi dhulkaan dhulkan cadawaa rabo inuu dhaco doonayee soomaalay haysdhammayn anin weliba dheegi jiray ka tashada cadaawaho isku tiirsanaada aryamadeeyo waxaad ka tagtay aqal tiir la'aantiis keligiis ma taagme haddaynaan istaa kule intabaar yeelamayne war waa sidaas calankiina buluga iska wataoo dalkaan wada difaacanno <laughs> tabarlandeen dalyaasa laariwidaay waar madayow laasacaadood iska daayo hargeysana kaalay war dadkuna daarasho maqli jirteen xalay waxaan ku riyooday madaxweynaha somalilan muuse biixi oo khudbo jeediyo dhahaaya ku-biiritaanka soomaalida east africa waa guul noo soo wada hoyatay waxaana ku jirta fursad ganacsi wareedhaaya bariga afrika umbaan maqlaa beriyahaane aawe dagaalada integreshnkii macalin afaweerka iyo baraadar abii ee milatariga ahaa war dagaalkii maqalla mar hore soo dhammaaday warxmado war baadan hayne macalin afaweerkii waxaa lagu maslaxeeyey safaarad baraadar abiina waa kii yidhi soomaaliya cunaqabataynta hubka ha laga qaado war toddobaad kadib hogaanka igad soomaaliya noqonaysa war toddobaad kadib deynta waa la cafinaya cunaqabataynta hubkana waa la qaadaya war madaxweyne wuxuu yidhi soomaaliya waxay u tartamaysaa inay golaha ammaanka qaramada midoobey ka mid noqoto war hadda wadamada eeska afrika soomaalina way ka mid noqotay soo maaha war soomaaliya hadda toddobadii waddan ee east africa ayay siddeed ku noqotay marka sooma dhici karta waxbaa layskaga riyoodaahe toddobada waddan ee dhaqaalahae g sn inaan siddeed ku noqonno war cabdikuuso hoowayaadu ma halkaasay maraysaa aryaanaha buanguurana wuxuu yidhi bulshada bari afrikon ku biirnay waa bogaadiha bulshada bari afrikon ku biirnay waa bogaadiha warguura macaruushoo dukaan ma ku leeya waad bayicbiyo dhaaba waa ku gadi kardhaa warnimayo war ma haysiine shabaab waxay qabsanaya doonayaan shirka hiigsiga kala filxashada waxayna guura ka codsadeen inuu tiyaatarka boos laba maalin ka siiyo maadaama uu xariif hore yahay war shabaab xafladda kale firxadka inay qabsan doonaan waxay ii cadaatay markay igu sawir barteen waxayna soo bandhigeen iyagoo ilma xambaarsan oo dhahaya waa u gargaaraynaaha waa dadkii webigu ku fatahay cabdiraxmaan cabdishakuuroo la yaabayna wuxuu yidhi cid kastaa igu sawir waa baratay laakiin nimankii kun qof hal goob ku dilay ummadaan u naxariisaynaahoo qalbigeenna naxariisu ku dambaydaa yeeli maayo waraqyaaraya sameeye cabdiqani cumar wuxuu yidhi googaa le waxaad sheegtaan nin kun qof dilay oo hal cunug bii ka badbaadiyey wartaas way iska bayaanoo waa shabaabka bu'aale wartirdoonka soomaaliya waxay ogaadeen ilmaha iyo dumarka shabaabku isku soo sawiroonay leeyihiin waa badbaadinaynaa inay qoysaskoodii ahaayeen warawalaan bala yaabay sababtoo ah daraaday waxay labaatan iyo sideed qof ku dileen jubbada dhexe dad fatahaadda ka fakanayo doon saarnaay oo caruur iyo dumar keliya ka koobnaay aryaadaha shabaab xabad ma badbaadshaani kuu socdonkuu sameexayn inaad sugtahay isaxmiya inkuu socdonkuu sameexayn inaad sugtaha saxmiya war kalamaanay war mahaysaane shan xildhibaanoo sheegtay kudladda toosinta qaranka ayaa shir jaraa'id qabtay dheeldubuydadadheelayna hayahe xildhibaanadi bisay naga tahay oo waa ka baxna miyay dheheen ma hargaysaa looga yeedhay warbaylo waa reeboorame war siciidani hadda ka hor xildhibaanadii ka hor yimid xasaanadow ka xayuubiyey warlamada lamada askari la rugseey waliba ka tirsanaayeen waxaana ciidanka hasaliinta muqdisho ee buluusii militaare haddii galantigaadgaad badato gunuudyaa dhagaagay iyo wadad fatashadaangale kogobadyaaleeri ku dambayna taliyaag waliba eray inoo ciidanka mid nagdang nimantan mangalamaana shaatiya iinku siiba ubowmaa maxkamad saadhaanin oo maxaa maxkamad lagu saaraa waxay farafareenayeenba waa lagu qabtaye muqdisho ciidankay ku dirsatay iyagoo ka mid ah inay wax dhacaan ceeb bay ku ahayd war intaysan ciidamada kala ceebayn ceebtii keligooday ku noqoto iyagaa la ceebeeyey obow ciidanka ka tirsanaayeen soo ciltira ma ahayn arya ciidankaas walaalow ma ku baari karnaa ha la yidhaa cabdulla walaalow kursiisiina waa la yidhaa warbadooba malaygo gurmiyaalaanay eh. lama askari oo ciidankaas gurmiyan fadaayan ahaayan yoogyaa la gurmiye war kale maanay dad faranatiinoo waxba laydinma sheegi karee eh. shan xildhibaan oo yidhi qarankaan toosinayna aan idiin sheegnay obowg hor matuur yeeshay war dastuurka ha la dhammaystiro eh. diidan miyaa qaran toosinaya khawaarij kama hadal iyagu aryaadhaha horta shanta xildhibaanoo la sheegaayo sheekh shariif iyo cosoblama ka mid ahaayeen mase ayaa soo diray waar xildhibaanla maqan baan u hadlaynaabay dhaheen warba xildhibaanada wax toosinahaya kulanay cabdishukuur cali barre ma ku jiraaniin warhaanyo ah xildhibaan idinabadii noolal kutabti ahaayena war kalamaanay waxaa la yidhi eh. xildhibaan mucaarada hadduu muran u soo jeesto eh. masaaliix u gaariyo hadduu mooshin ku dhawaaqo eh. hadbaqodo masiiriya hadduu maya yidhaa dooda wax la meelmarsiin raba haduu maaha ku adkaysto madashii la joogiyo hadduu miiska gargaraaco isagoo muruad kale haddii maara laga waayo mushkulooyinkiisaa miyaan xeer ku qabanaynin war xildhibaanku inuu mucaarad noqdo xaqa uu leeyahay inuu mooshin keenana xaqa uu leeyahay warbow gudoomiye hore baarlamaanka madeb musar hadda ka hor shan xildhibaan ayuu yidhi ma soo geli kadhaaniin aryaa bashiiroo maday iyo kadhaaniin kalama reebtido warna miyausan golaha saabkaan barteena eh? golaha toosinta kooy war gudoomiye maday mursal markii korantada iyo biyaha laga goostay wixiiba ka dambeeyey mucaarad ma aqbalin war gudoomiye shil aadan madoobe cid korontada ka goosan kartaa ma jirto xildhibaanaduna waa xor marka xildhibaanadu ma fartay doonaan bay qorayaan ma ufrimi xitaa ma yeehin karaaniin war gudoomiye kumeelgaar xildhibaan dhammancod wuxuu yidhi hadda ka hor meesha waa ku gubanay mukayfyadiina waa la xabaday war xildhibaanada maanta yidhi waxbaan toosinaynaa waxaa ka mid ahay xildhibaan caananuuga u tartamay xisbiga gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka eh. kana mid ahay xisbigii madaxweynehe eh. siday wax u jiraan war waxaa la toosinayaa inay dan guud tahay sowma dhici karto war afka haddii la gafeen ama dubka kuweydiiyo hayaan aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi eh ow qofna ma sheegto qaaladke quruxda leesku qabsaha qofna ma sheegto qaaladke quruxda leesku qabsaha war walloweynay xaaladda somalilan war kama haysaane madaxweynihii puntland wuxuu yidhi dastuurka soomaaliya lama dhammaystiri karo iyadoo somalilan buntland dhulka haysato horta somalilan iyo buntland hadday isku biiraan sow dowlad weyn noqon maayaan urbow axmedow taylaabaa wax kaa odhanahayee kudayo buntland kudayo siday dowladeedu ugu tahay waxaad dhegeysteen xubinta kalamaan oo qaybka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaana barnaamijkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo barnaamij midkaan lamid ah intaan ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo duudhugato geelqabo ma dhadhamiyo geedaa wuu godaasha dhuubtaaye anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare aduudhugato geelqab ma dhadhamiyo geedaa wuu gadaasha dhuubtaay anna cudurkanigu dhacay wamidiguu dhammaado wabalayguu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay way calaf lagama dhunte kitaabay sukeen biigay maladhaayahaygaay calaf dhuntee maladhaayahaygaay calaf lagama dhuuntee sukeen diiday bakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadaan dakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid dhakhtar bay suukiin qoray aadinna weheli ma dhaadani dhakhtar bay suukiin qoray aadinna weheli ma dhaadanid aadinna weheli ma dhaadanid aan ka geliyo sida dhaydacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynin dhuuxiyo lafahaai waa wax dhiiga kaa jaqa caafimaadka kaa jara maydhanan ka geliyo sida dhaydaacana luma dhammo jacaylku laguma dhaashto cashaayalhaw malaynine duuxiyo lafahay wa wax dhiiga maladaayahaygaay calaf lagama dhuntee maladaayahaygaay calaf lagama dhuntee kitaabay isu keendiigay maladhaayahaygaay calaf lagama dhunte maladhaayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay darb isukiin quray adilna weeli ma dhaadaanid dhakhtarba quray adilna weeli ma dhaadaanid adilna weeli ma dhaadaanid dhakhtarba quray adilna weeli ma dhaadaanid dhakhtarba quray adilna weeli ma dhaadaanid adina weli ma dhaadaani gaar ruux la dhalay baan ku dhadhoodiyayoon dhabta kugu hayaayoon dhibta ka ilaashaasida ruux dhallaano hurda looga dhaartaan hadba dhinacyadin siiyo wadna kugu dhoweeya sida ruux la dhalay baan kudhadoodiyayun dhabta kugu hayayun dhibta ka ilaasha sida dhalano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadiisiiyo wadna kugu dhoweeya aladhaayahaygaay calaf lagama dhunte aladhaayahaygaay calaf lagama dhunte maladhaayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay isu genjiigay maladhaayahaygaay calaf lagama dhunte maladhaayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukeewakhtar bay sukeen qoray aadna weeli madhaadanid dhakhtar bay sukiin quray aadna weheli madhaadaanid aadna weheli madhaadaanid dhakhtar bay sukiin quray aadna weheli madhaadaanid dhakhtar bay sukiin quray aadna weheli madhaadaanid aadna weheli madhaadaanid